على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك shirkiga waxaa ka mida iraadat linsaan qofku inuu la doono ama uu la jeedo bicamalihi camalkiisa addunya camalkiisa inuu adduunye unuu ku doonayo oo aakhiro aanu ku doonahayn marka waxaa la isweydiin karaa baabkan iyo baabkii uu kaga hadlayo sheekhu maa jaa fi riyaa istusnimada waxaa ku soo arooray labadaa baabtalo maxay ku kala duwan yihiin dadka qaarkood baa u maleeyey labadaasi baab inay isku mid yihiin sidaasi awgeedna waxa ay u maleeyeen inuu sheekhu ku soo celceliyey uun taasina waa khaa siduu leeyahayna sheekh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaala labadaasi baa marka laysu eego waxaa la odhan karaa waa mukarar ama waa ku soo celcelin taasina waa qowl aada iyo aada baciid u ah oo sida saxdee sawaabka uga fog waxaa kaloo la odhan karaa albaab aladii qabla wakhas min hada albaab baabkani waa caam oo hadduu qofku uga jeedo camalka in lagu ammaano iyo haddii adduunye uu ku doonayo labaduba waa soo hoosgelayaan baabkii horena waa khaas oo waxa uu ku gaar yahay qofku markuu sameeyo camal si loo ammaano amaba se uu ugu helo sharaf iyo magac dadka agtooda macnaha saddexaadee lagu macnayn karaa wuxuu yahay in la yidhaahdo maya baabkani waa nooc mustaqila ah, ayuu ka hadlaya oo anwaacda shirkiga ka mid a ah. sidaasi ayaana saxiixa oo baabka hore waxa uu ka hadlayey alriyaa oo macnaheedu yahay qofku inuu sameeyo camal camalkaasi oo uu markaa u qurxinayo ama uu u wanaajinayo si ay dadku ay u arkaan oo ay u ammaanaan baabkanise waxa uu ka hadlayaa qofka acmaashiisa oo dhamme ay tahay mid uu adduunyo ku doonaayo oo aakhiraba aan xusuusnayn iyo sawaabkeeda iyo ajarkeeda amaba si acmaal saalixa oo wanaagsan samaynaaya isagoo adduunye ku doonaaya isagoo madaxtinimo ku doonaaya ama lacag ku doonaaya iyo waxyaabaha lamidkaa ah. markaa sidaa ayaa labada baab ay u kala duwan yihiin weliba waxaa daran labada arrimood tan dambe ayaa daran qofka waxaa laga yaaba riyaagu acmaashoo dhan inaanu ka gelin oo acmaasha qaarkeeduna marka uu samaynaayo ay niyadiisa ku soo dhacday inuu qurxiyo dadku si ay u ammaanaan laakiin iraadat linsaan bicamalihi addunya iyada waa khatiira jiddan leanna qofka waa ka qaalib noqon kartaa iraadadiisa ama calaa kaiir min camalihi baabkani munaasabada uu la leeyahay kitaabu tawxiid haddaynu usoo noqonno haddii qofka camalkiisu uu noqdo liajli dunya taasi waa shirki shirkiguna waxaynu ogsoonahay tawxiidka inuu ka hor imanayo meesha uu ka saarayo hadduu shirkul asqara yahayna uu nuqsaaminaayo nacam wuxuu leeyahy alimaam sacdi raximah llah min acdam ma yunaafi hada atawxiid mura'aat الnas wاlcamal liأjli madxihim watacdiimihim aw ilcamal liأjli اdunya fahada yaqdaxu fi اlikhlaasi wالtawxiid waxyaabaha ugu darana ugu waaweyn ee tawxiidka meesha ka saara waxaa ka mida qofku dadka inuu istuso ama inuu u shaqeeyo min ajli dunya arrintaasi waxay dhaawacaysaa ay waxyeelaysaa qofka ikhlaaskiisa iyo tawxiidkiisa ahlucilmiga qaarkoodna waxay tilmaameen shirkiga baabkan uu ka hadlaya inuu yahay shirkulakbar xasan ibn muxamed wuxuu leeyahy kitaabkiisa fatxu llahi alxamiid almajiid baabun fii bayaani ma jaa ana min ashirki alakbar aladi yukhalladu saaxibuhu fi nnaar walaa yunja minhu ila walaa nacam yunja minhu ila man araada allahu najaatah wahuwa shirku fi niya waa shiriga qofka niyada kaga dhaca markaa sida aimadu yidhaahdeen qofka haddii acmaashiisa oo dhami ay tan litaxsiil اdunya oo akhira aanu xusuusnaynba iyo ushaqaysigeeda iyo sawaabkeeda iyo ajarkeeda waxaa shakila-aana kaasi inuu yahay kaafir oo ml mslim aanu ahayn ka aakhiraba waxa weeyaan ilaaba waxaa la isweydiin karaa haddaba qofku acmaashii saalixa ahayd haddii uu u sameeyo siuu uu adduunye ugu helo oo qura salaada wuxuu u tukanayaa si uu adduunye ugu helo wuxuu u jihaadayaa si uu adduunye u helo bas aakhira maba xusuusnaba iyo hawaab iyo ajar wuxuu qur-aanka u baranayo u xifdinayaa si uu ugu shaqaysto lacag lacagu ugu helo qura ama xusuusnaba inuu ilaahay ugu dhowaado oo ilaahay subxaana watacaala agtiisa ajar uu kaga helo wuxuu u eedaamayaa si uu mushqaayad u qaatoo qura wuxuu u tukinayaa si uu mushqaayad ugu qaato imaamada oo qura laa shaka walaa rayb qofkaasi inuu sameeye shirki leannahu camila ligayr illaahi subxaana watacaala adduunyadii buu ilaahay subxaana watacaala shariik uu uga dhigay martabada labaad waxa ay noqonaysaa camalka wuxuu u samaynaya ilaahay daraaddii ama dacwad ha noqoto ama cilmi uu baranaayo ama aadaan ama imaama ama jihaad ha noqoto laakiin waxaa maca dalika niyadaasi wanaagsan ee ikhlaaskaa ula socda tashriik camalkan wax kalena waa ku doonaya ilaahay daraaddii buu u jihaadayaa niyadiisana waxaa ka mid a inuu khaniimo helo ama saraaya dumarkaa gaaladana inay soo qafaasho oo addooma ay u noqdaan wuxuu u tukanayaa ilaahay daraaddii maca daalika waxa uu rabaa inuu salaada caafimaad ka helo ilaahay daraaddii buu soomaya soomkaa caafimaadna waa ku doonaya ajarna waa ku doonaya labadaba masalada noocaasi oo masalada culimadu ay u yaqaaniin atashriik fi niya in niyadii ay noqoto mid laga dhexaysiiyey niyat alcibaada iyo niyatu maslaxa dunyawiya markaa farqi ma udhexeeya ariyaag iyo atashriik fi lcibaada alriyaa fi lcibaada iyo iyo atashriik fi lcibaada waxaynu soo baranay in riyaaga waxaa la dhahdaa shirki uu yahay maruu shirki asqara noqdo maruu shirki akbara noqdoba lan waa tashriik maca allah fi طaacati o an yacmal alcamal alma'muur bihi almutaqarab bihi ilى allah wayaqsid bihi wajh allahi tacala wa an yucadimahu naas fayasila ila ilayhi nafcuhum aw yandafica bihi dararuhum ama waxa weeyaan muطlq الtashriik waa kaman yujaahid litaxsili طaacati illahi biاljihaad waliyaxsula wuxuu leeyahay alimaam alqaraafi oo ka mid a ah culimada waxa weeyaan maalikiyada kitaabka alfuruuqna qoray isagoo masaladaasi ka hadlaaya wa ama muطlaqu tashriiki kaman yujaahid litaxsili طaacati illahi biljihaad waliyaxsula lahu lmaal min alghaniima fahada laa yadiiruhu walaa yaxrum calayhi bilijmac mar haddii niyadiisu khaalis tahay oo camalkan ilahay daraaddi u samaynayo inuu isleeyahay aad ku heshid maktaba adduunyana taasi waxba ka dhimi mayso ilahay daraaddii buu jihaadaya haniimana waa niyeysay ilaahay daraaddiibu waxa weeyaan u eedaamayaa haddii wax la siiyana oo wax mushqaada lagu siiyana waa qaadanaya wayatatalac ilaa dalik wuxuu leeyahay lianna allaha jacala lahu hada fi lcibaada dee haniimadu waa shay ilahay cibaadan jihaadka lala dhexeeda u ka yeelayba fafarqu bayna jihaadi liyaqula annaas hada shujaac aw liyucadimahu liimaan fayaktura caطaahu min beyt ilmaal hada wanaxwuhu riyaaun waxaraam farqi baa udhaxeeya inuu jihaado si dadku ay u yidhaahdaan oo ninkani waa geesi ama si imaamka iyo qaa'idka hogaamiyaha agtiisa magacu ugu yeesho dabeetana mushahaarka uu kordhiyo duniyada u jihaado taa iyo waxaa la midi waa riyaa istusnima waana xaaraan wa bayna an yujaahida litaxsiili asabaaya walquraac wasilaax min jihati amwaali alcaduwi maca anahu qad ashrak iyo inuu u jihaado marka hore niyadiisu waa ilaahay daraaddii laakiin wuxuu doonayaa inuu helo dumarkaa gaaladana inuu helo iyo hubkooda iyo gaadiidkooda ولا يقال لهذا رياء بسبب أن الرياء أن يعمل ليراه غير الله من خلقه الرياء وحا إنه عمل قبطه أما عمل قرحيه cid ilaahay khalqigiisa ka midi ayu aragto ay ugu ammaanto wakadalika man xaja waashraka fii xajatin aw fii xajihi arada garada almatjar qof baa xajiyey ilaahay daraaddi buu xajiyey maca dalika alaabna wuxuu doonaya meesha inuu kasoo iibsado dadka xujaajta badankooda niyadaasi waa ku jirta ama inuu alaab sii qaado halkaasi uu ku iibiyo wakadalika man saama liyaصixa jasadh aw liyaxsula lahu zawaalu maradi min alamraad alati yunaafiha asawm walaa yaqdaxu hada fi sawmi maxaa daba u daliila tashriigaas qofku hadduu camalka ilahay daraadii u qabto manaaficda kale dunyawiga ee camalkaa saalixa laga helayana inuu niyeystaa inaanay riya ahayn iyo ikhlaas daro maxaa u daliila wuxuu u daliishaday qaraafi xadiidkii ibnu mascuud ee saxiixeynka ku jiray ee rasuulku uhi ya macshar ashabaab man istataaca minkum albaata falyatazawaj waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa qaطicu lishahwa markaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu amray dhalinyartii inay guursadaan hadday guur kari waayaanna inay soomaan soomku waxaanu ogsoonnahay inuu yahay cibaado marka ninkii dhalinyartaa maxaa loo baneeyey inuu ilaahay daraaddii u soomo iyadoo niyada noocaasi ay la socoto inuu doonayo soomkaa inuu ka dhigto karaarjabin xagga shahwadda si aanu xumaanta aanu ugu dhicin marka waa tashriik fi lcibaada wey qala bal amara bihi saaxibu sharci fi qawli ya macshar shabaab man istaطaca minkum alba'ata falyatazawaj waman lam yastaطic facalayhi bsawm fainahu lahu wija ay qaطicun faamara rasulu bsawm lihada algarض walaw kana dalika qaadixan lam yamur bihi salى اllahu alayh wasalam fi lcibaada fahadi aqraad alati nacam fahadi alaqraad la yadkulu fiha tacdiim اlkhalq bal hiya tashriiku umuuri min almasaalixi laysa laha idraak wala tasluxu lilidrak wala litacdiim wala yumnacu ana hadihi alaqraad almukhalita lilcibaada qad tunqisu ljra wa ana alcibaadata ida tajarat canha zaada alajr wacaduma tawaab masalo markaa inugu baraaruji qaradkaa iyo maslaxadaasi adduunye cibaadada ku dhex jirta ilaahay uu dhex dhigay qofku haddii uu niyeysto isagoo cibaada ilaahay daraaddii u samaynaya tashriik fi lcibaada lahaa riyaa maaha taas waxbana ka dhimi mayso cibaadadiisa laakin intabih waxaa dhici karta qofka ajarkiisa inay nuqsaamiso oo qofka cibaadada markuu samaynaayo cibaadaysi mooyaane wax kale aan niyoon iyo ka cibaadada markuu samaynayo cibaadaysi iyo maslaxada inuu helo niyooday ka cibaadaysi mooyaane wax kale aan niyoon ayaa ka ajar badnaan kara waxaa sheekh ibnu cuthaymiinna uu keenay masalada ah hal yadkulu fihi man yatacalamuuna fi lkuliyaati aw gayriha yuriiduuna shahaadatan aw martabatan bitacalumihim dadka jaamacadaha dhigta cilmi sharciga ka baranaya iyadoo niyadooda ay tahay inay shahaado helaan ama inay martabo helaan dee xidiga uu helo amaba se dee uu helo waxa weeyaan wadiifo iyo shaqo wanaagsan ma soo gelayaan baabkana baabun min ashirki irahat linsaan bicamalihi addunya wuxuu leeyahi sheekh ibnu cuthaymiin inahum yadkhuluuna fi dalika ida lam yuriduu garada sharciya mar hadday ujeeddadoodu tahay un cilmigaa sharciga ay u baranayaan aada ku heshaan shahaado aad ku shaqaysataan ama aad derajo aad ku heshaan iyo martabad way soo gelayaan haddaanay niyeysnayn qarad sharciga ah. qaradka sharciga muxuu noqonayaa qaradka sharciga wuxuu noqonayaa tusaaleha ninku wuxuu doonayaa qadaaga inuu saxo oo isagu dadka diinta ilaahay uu ku xukumo taasina suurtagaluma ah ilaa shahaado inuu qaato mooyaane marka hadduu shahaadada u qaadanayo qaradka ayaa ujeedadaa saxdaa soo geli maya amabase waxaa la tilmaamay daaciba in aanu noqon karin oo dadka aan waxba u sheegi karin ilaa nin shahaado sita mooyaane marka hadduu jaamacadda u galo si uu shahaado u helo shahaadadaasna wax kale aanu ka doonayna uu doonayo inuu daaci uu ku noqdo dacwadii ay kaga xidhnaatay marka qarad sharciya buu leeyahay oo shahaado doonku ikhlaas darro noqon maayo oo cilmigaa lama odhan karo wuxuu ku doonayaa adduunyun buu ku doonaya saa ogeed sheekhu naseexuu bixinaya wuxuu leeya waxaanu leenahay laa taqsudu fanaqulu lahum awalan laa taqsuduu bidalika almartabata adunyawiya bal itakiduu hadihi shahaada wasiilata lilcamal fi lxuquuli anaaficati lilkhalq war marka horeba ha niyoonina uun inaad heshaan shahaado aada martabo ku heshaan ama adduunyo waxaad niyootaan shahaadadaasi inay noqoto wasiilo waddo aada u maraysaan oo aada ku gaadhaysaan inaad ka shaqaysaan waxyaabaha ummadda anfacaaya diinan wa dunyan markaasaa sheekhu raximah llahu tacaala waxaa kaloo u baraarujinaya masaladii aynu ka hadlay karaafi aynu kasoo naqlinay wuxuu le haalian ana alinsaana ida araada bicamalihi lxusnayeyn xusna dunya wa xusna alaakhira hadduu qofku camalkiisan ula jeedo inuu labada wanaagba ku helo wanaagga adduunye ka aakhiraba falaa shaya calayhi waa masaladii aynu ka hadlayna arimatin wa sabyin iyo xusna alaakhira oo janno ah falaa shaya caleyh lianna allaha yaquul waman yataqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib faragabahu fi taqwa bidikri lmakraj min kuli dayqin wاrizq min xaysu laa yaxtasib ilahay dadka muxuu jeclaysay inay ilaahay ka baqdaan markaasaa wuxuu u sheegay inay taqwadaasi ay ku helayaan inay ciiiri kasta kaga baxaan iyo ilaahay subxaana watacaala meela aanay risqi ka filan inuu risqi uga keeno marka macnaheedu waa maxay qofku taqwada wuxuu u niyoon karaa ilaahay daraaddii iyo inuu cidhiidhiyada kaga baxo iyo in ilaahay subxaana watacaala risqi wanaagsan oo xalaala ah waxa weeyaan taqwada daraaddeed uu siiyo marka haddaad ilaahay daraaddi ilaahay aada uga baqato maca dalika aada niyeysan tahay in alla kacabsiga iyo istiqaamada ilaahay cidhiidiyada addunyada uu kaaga saaro risqigana ilaahay uu kuugu waasiciyo dee tashriik fi lcibaada ayaad samaysay haddana maca dalika aayaddu waxay tilmaamaysaa inay bannaan tahay wa qowli ilaahi tacaala buu baab ilaah uhi man kaana kii ahaaday yuriidu mid doonaya alxayaata dunya nolosha adduunyo iyo wadiinataha quruxdeeda oo markaa quruxdoodu waa maxay dee quruxdoodu waata ilaahay subxaana watacaala uu ku sheegay fi suurati ali cimraan zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisa'i walbaniin walqanaatiir almuqantara min aldahabi walfida ila akhiri laaya waa dahabkii iyo fidadii iyo dumarkii iyo caruurtii iyo beerihii iyo fardihii iyo gaadiidkii hadihi ziinat alxayaati dunya nuwafi ilayhim waanu dhamaystiri doonaa acmaalahum acmaashooda fiiha adduunyada dhexeeda ay ku sameeyeen wahum fiiha wahum iyaguna fiiha fii acmaalihim laa yubkasuuna laga nuqsaamin maayo wabimacnaa mar haddii camalkiisan min ajli dunya un uu yaho min ajli illaahi aanu ahayn ilaahay addoommaha ma dulmiye camalkaa laftiisa waa ka abaalmarinaya ilaahay camalkaa qofku min ajli dunya u qabtay laakiin halkee lagaga abaalmarinaya ma aakhiro maya aakhiro waxba uma yaalaan mar haddii tawxiidka ikhlaasku uu ka maqnaa ee adduunyada ayaa lagaga abaalmarinaya wey ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye laysa lahum iyaga aanu usugnaanin fi laakhira aakhira dhexeeda ila naaru naar mooyaane wax kale aanu ku sugeyn wa xabita waxaa buray maa sanacuu wixii ay sameeyeen fiiha ay fi laakhira ayuu buray oo aakhira waxba bimacnaa uqaban maayo wa baailun waxaa mid baatila ah maa kaanuu yacmaluun wixii ay samayn jireen dee ilaahay daraadda ayaana u samayn jirin aayadda waciid adag baa ku soo arooray oo loogu goodiyey qofka camalkiisa nacam camalka saalixaah ujeeddada u samaynaya ay tahay inuu adduunye uu ku helo waxaana loogu goodiyey camalkiisu inuu buri doono iyo naar inuu geli doono marka aayaddan ahlulcilmigu waa isku khilaafaan aayaddan iyo ay ku soo degtay ahlucilmiga qaarkood waxay dha aayaddu waxa ay ku soo degtay kuwa gaalada ah faman kana yuriidu alxayaata addunya qof camal kastoo uu sameeyo adduunye un ku raadinayo aakhiro iyo ajarkeed iyo tawaabkeed iyo naar iyo janno toon aan xusuusnayn ayaa aayaddu ka hadlaysa man kana yuriidu alxayaata adunya waziinataha faqط ay takunu iraadatuhu maqsurata calى xubi اdunya waziinatiha walam yakun طaaliba lisacaadati اlaakhira kana xukmuhu kada wakada ahlucilmiga qaarkoodna waxay dha munaafiqiinta ayay kusoo degtay ahlucilmiga qaarkoodna waxay dha ayaddu waa shaamila haddii aayadda markaasi la eego siyaaqeedana sida daahirka aayaddu waxay ka hadlaysaa kuwa gaalada ee hami adduunye mooyaane hami aakhiraba aan lahayn in acmaasha wanaagsan ee ay samaynayaan adduunyada dhexeeda mar hadday adduunye un ku doonayaan oo aakhira aanay ku doonahayn inaanay ajir aanay ka helahayn oo acmaashaasi aakhira aanay waxba uga tarahayn oo niyada noocaasi camalkooda ay burinayso oo aakhirana naaruun ay sugayso walow camal fiican ba adduunyada ha ku sameeyaan mar haddii camalkaa adduunyana ay ku doonayaan walaa shaka walaareyb qofka muslimka ee sifadaa yeeshaana inuu iyaga uu la mid noqonayo oo mushrik kaafira uu noqonayo qofka acmaashiisa o dhan u samaynayo min ajli dunya ama u tukanaayo tusaale ahaan min ajli dunya faqad ama u soomayo min ajli dunya faqad ama dadka diinta ugu baaqaya min ajli dunya faqat ama cilmiga u barnay min ajli dunya faqat iyaga ayuu la xukum noqonaya saasa awgeed saa saxiix waxa ah weyaan qofka muuminka ee daacaadka la imanaya isagoo adduunye ku doonaya aayadda waa soo gudagelayaa waayo haddaba qofka niyadiisu ay tahay acmaashan uu sameyn o dhan adduunya inuu ku doonayo camalka abaalmarintiisa adduunyada inuu ku helaa ma waxa weeyaan mid ilowba ilowa so waxaa dhici karta isagoo camalkiisan u samaynayso adduunye ugu helo inuu adduunyadiina waayo aakhira iyada inuu waayo horaabaad umaqashay nacam aayad kale ayaa aayadda fasirtay ilahay wuxu uhi man kana yuriidu xarsa alaakhira najid lahu fii xarsih waman kana yuriidu xarsa addunya nu'tihi minha wama lahu fi alaakhirati min nasiib aayaddan ayay la macno tahay qofka aakhiro doonaya ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamayaa beertiisa iyo sacyigiisa iyo dadaalkiisa inuu kordhin doono ka adduunyo uun doonayana adduunyada in wax laga siin doono maa lahu fi laakhirati min nasiib aakhiraan waxba ku lahay aayad kalena waxay tilmaantay inay arrintaasi ilahay mashiiadiisa ku xidhantahy man kana yuriidu alcaajila cajalna lahu fiiha ma nashaau liman nuriid maa nashaau wuxuu doonay oo dhan maaha adduunyadu doonay o dhan lama siinayo waa inta ilaahay uu doono kuwii u shaqaynaya adduunye inay helaan oo dhamina adduunye wada heli maayaan ee waa liman nuriid waa ka ilaahay uu doono wey saas ayuu lehay shinqiiti raximah llahu tacaala fi tafsiiri oo imise ayaa adduunyada dusheeda jooga kuwa waxa weeyaan kufaara oo adduunye mooyaane aakhira aan doonahayn iyo kuwa munaafiqiin oo acmaashii samaynaya o dhan adduunyun ku doonaya haddana min afqari khalqi illaahi oo adduunyana waxba aan ka haynin ilahay mashiicadiisa ayaa ayaan keensan kuwaasi in wax la siiyo marka ilaahay subxaana watacaala waxa uu tilmaamayaa adduunyada kuu doono inuu kaga abaalmarinayo laakiin aakhira inaana waxba ku lahayn marka haddaad aragto gaal camal fiican sameeyey waxaa suurtagala abaalmarintiisa inuu ku helo adduunyada laakiin aakhira waxba kuma laha waxaa markaa aadda laga qaadanaya ilaahay subxaana wa tacaala cadaaladiisa wahum fiiha laa yubkhasuun qofka camal wanaagsan sameeya walow niyadiisu yaanay niyatu ikhlaasba noqone ilaahay camalkiisaa wanaagsan ka duudsii maayo waa ku abaalmarinaya laakiin adduunyadu kaga abaalmarinayaa haddaanay niyadiisu hagaagsanayn se wax abaalmarina ku heli maayo waqadimnaa ilaa maa camiluu min camal fajacalnaahu habaaan mansuura waa ka yidhi ilaahay subxana watacaala waxaa marka aayadda qur-aankaa laga qaadanayaa shirkigu inuu camalka buriyo xabita maa sanacuu fiiha maxaa camalkoodu buriyey shirkigaa buriyey waxaa laga qaadanaya qofku camalkiisa camalka wanaagsane uu samaynayo hadduu adduunye un ku doonay min ajli dunya un u samaynayo inay shirkigaa camalka burinayo arrintaasi ay ka mid tahay waxaa laga qaadanaya kuwa kufaarta ilahay xasanaadkooda inuu ka abaalmariyo laakiin adduunyadu ilahay kaga abaalmariyo aakhira waxba kuma le wa fi صaxiixi waxaa ku soo arooray can abi hurayra qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulki ilaahi wuxuu yidhi tacisa waxaa halaagsamay cabdu dinaar dinaarka kii addoon u noqday malaa kelimatu tacisa macaani badan baa lagu macneeyey macnaa waa turunturooday waa la yidhi qiila tacsu waa ashar waqiila albud waqiila alhalaak waqiila an yakira calaa ra'si inuu madaxa u dhaco marka waana macaani isku wada dhowo dhammaantood ba halaagun bay ka turjumayaan qof halaagsamay tacisa waxaa halaagsamay cabdu dirham dirhamka caabuday dinaarku waa dahabkii dirhamkuna waa fidadii tacisa waxaa halaagsamay cabdulkhamiisa marada khamiisada la yidhaahdo waxay ahlucilmigu idhahdeen waa kitaaun murabbac lahu aclaam waa maro afarteeda gees ay isleeg yihiin oo markaa liidadna leh ee la dhaa khamiisu marka waa maro qurux badan weeye ka maradaa quruxda badan addoonka u noqday taa ciise waxaa halaagsamay cabdulkhamiila qadiifadda ka addoon u noqday iyaduna waa gogol fiican oo raaxo leh in uctiya haddii la siiyo oo ilaahay subxaana watacaala uu qadaro de inuu helo radiya waa raalli noqonaya wa in lam yucta haddaan la siin oo ilaahay subxaana tacaala aanu qadarin in wax la siiyo adduunye uu helana sakita waa cadhoonaya marka cataagii qadariga ahaa waa soo gudagelaya xadiidka wakadalika cataagii dadka hadday dadku siiyaan yani raalli buu noqonaya oo diintiisii buu iska haysanaya haddii la sii waayena dadkiibu u cadhoonaya diintiisiina waa cadhoonaya oo cadhadiisu markaa waxay noqonaysaa mid xagga qalbiga ama waxay noqonaysaa mid carabkiisaba ka muuqato tacisa waa halaagsamayoo waa turunturoodayo wejiguu u dhacayo wantakasa haddana madaxuu usii dhacay macnaa markuu dhacay u turunturooday halkuu ka kici lahaa ayuu mar labaad haddana dhacay mar kastuu is yidhaahdo ka haddana waa dhacaya yani waa halaag mustamira weeye waa halaag joogtaa waidaa shika haddii la mudo oo qodaxyo wax lamida ah ay mudana falan taqasha iskama bixin karayo qodaxdaasi tuuba nolol wanaagsani waxay usugnaatay licabdin addoon aakhidin haya bicanaani farasihi hogaanka faraskiisa fii sabiili illaahi u diyaarsaday inuu ilaahay daraaddii ugu jihaado ashcata addoonkaasi oo ashcata ra'suu madaxiisuu basaasaysan yahay mukhabaratun qadamaah labadiisa gomadoodna kuwo la boodhaye ay yihiin ama boodhaysan in kaana fi lxiraasa hadduu ya mid gaadhka hayo xagga gaadhka lagu qoray kaana fi lxiraasa gaadhkii ayuunbuu ayuu ku jiraya markaasuu weliba sidii la rabay uga soo baxaya wa in kaana fi saaqati haddii xagga dambe ciidanka lagaga qoro la layihi xagga dambe iska soo kaba raacina ama dhawarjebinta ka ilaalina kaana fi saaqa xaggii dambe uu ku qoraa ayuu ku jirayaa weliba hawsheeda si fiican uga soo baxay in istaadana hadduu idan dalbo u yidhaahdo war amiirkaan u galo lam yu'dan lahu loo ogolaan maayo waayo jaah baanu dadka dhexooda ku lahayn magac wa in shafaca hadduu cid ergo u noqdana iyo wastana lam yushafac shafaacadiisa iyo ergadiisa la aqbali maayo xadiidka waxaa wariyey imam الbukhaari raximah llah fi kitaabi اljihaad bab اlxiraasati fi اlgazw ayaa uu ku wariyey xadiidkani markaa baabka wuxuu ka quseeyaa camalka saalixa ee qofku uu samaynayo haddii qasdigiisu uu samaynaya uu noqdo طalab اdunya taasi inay shirki tahay tawxiidka anfinaysa ayaa xadiidku tilmaamaya waxaana laga qaadanaya dee qofkii waxaaba addoon looga dhigay adduunyadii daraaddeed camalka uu u samaynaayey watacisa cabdu dinaar iyo cabdu dirham iyo cabdulkhamiis iyo cabdulkhamiila waad aragta waxaa markaa xadiidku tusinaya siduu leeyay qarcaawi dala alxadiid calaa ana man kanat iddunya gaayata amri wa muntaha qasdi faqad cabadaha waitakadaha shariika maca allah qofka adduunyadu ay tahay hadafkiisa u dambeeya ee u socdo shayga qura ee uu niyeysan yahay ee uu fikirayo ee uu ordaayo ee ilaahay iska ilaabay ee adduunyadaasi daraaddeed ilaahay ilaabay ee aakhire ilaabay oo camal kasta uu sameeyo min ajli dunya u samaynaya qofkaasi adduunyada waa caabuday waxaanu adduunyada ka dhigay shariikan maca allah waxa wixii ahayd ilaahay daraaddii inuu qabto ayuu min ajli dunya u qabanaya waa ka haddii la siiyo raalli noqonaayo haddii loo diidana cadhoonaya marka rasuulku wuxu uhi tacisa cabdu dinaar tacisa markaa macnaheedu waa manaa halaka shar buu ku dhacay fatacsan lahum waa ka yihi ilahi subxana watacaala marka maxaa loo yidhi cabdu dinaar iyo cabdu dirham maxaa maliku dinaar iyo maliku dirham loo odhan waaya kii dirhamka lahaa iyo kii dinaarka lahaa ee loo yihi cabdu dinaar iyo cabdu dirham laanna labadaa qof waa kala duwan yihin qof isagu dirhamka leh iyo dinaarka doolarka iyo kaashka iyo bagaashka iyo qof doolarka iyo kaashka iyo bagaashku isaga ay leeyihiin oo isagu waxa weeyaan addoon iyaga u noqday markaasuu le xaafid ibnu xajar ay طaalibuhu alxariis calى jamci alqaa'im calى xifdi fakaanahu lidalika khaadimuhu cabduhu waxaa loo jeedaa waa qofka raadinaya ee ku dadaalaya jamcinta dirhamka iyo dinaarka maadaama hamigiisa u weyn uu yahay raadin dirham iyo dinaar iyo jamcintii ayaa wuxuu noqday sidii mid dirham iyo dinaar addoon u khidmeynaya u ah sida addoonku sayidkiisa waxa weeyaan uu ugu khidmeeyo marka waxay ka turjumaysaa annahu inkamasa fii maxabati اdunya wa shahawaatiha inuu si fiican u dhex quustay maxabada iyo jacaylka addunyada iyo shahawaadkeeda u hayo oo uu noqday sida kaasiirka maxbuuska ee cid furatana aan hayn marka in dirham iyo dinaar qofku uu mulkiyo uu leeyahy madmuum ma aha taa lama dhaleecayn laakiin waxaa madmuumoo la dhaleeceeyey in dirham iyo dinaar uu addoon isagu u noqdo manaa wax kaleba inaanu ka shaqayn jamcintooda iyo ilaalintooda mooyaane hami kaleba aanu lahayn waxaa cabdi markaa looga dhigay dadaalku ku dadaalaya jacaylka u haya awgeed saa awgeed ba wuxuu leeya sheekh sulaymaan al sheekh fain qiila lima samaahu nabiyu cabd adinaari wadirham haddii la muxuu rasuulku cabdu dinaari cabdudirham ugu magacaabay qiila lama kana dalika huwa maqsudu wamaطlubu aladi camila lahu wasaca fi taxsiilihi bikuli mumkin xata saarat niyathu maqsurata caleyh yaqdab wayarda law saara cabda lahu markuu noqday maqsuudkiisa iyo madluubkiisa uu daraaddii u shaqaynaya dirham iyo dinaar dirham iyo dinaar uu geed dheer iyo geed geebanba uu fuulayo oo niyadiisu ay noqotay iyo qasdigiisu mid ku gaaban adduunyo oo aakhiraba aan hamigeeda lahayn oo u cadhoonaya daraaddeed daraaddeed u raalli noqonaya ayuu saara cabdan lahu iyo addoon waxa weeyaan uu u noqday waxaana ahlucilmigu yidhaahdeen maanaa dadka bani aadamka adduunyada gacanta ay ku hayaan waa laba nooc in qofku waxa weeyaan ma yaxtaaj ilayhi alcabd intuu addoonku u baahan yahay wuxuu cunaya wuxuu cabayo macama wamashraba wamankaxa wamaskana wamarkaba taa raadinta uu raadinaya akhiraan ka mashquulin dee madmuumkuma aha iyo waxaanu addoonku aanu u baahnayn oo uu ka maarmi karo adduunyada ka mida inuu qalbigiisu uu ku tacalluqo oo iyada waxa weeyaan uu ictiqaad ictimaado oo xaqiiqatu alcubuudiya lilahi ba qalbigiisa ay ka baxdo inuu ilaahay addoon u yahayba oo adduunyadaasi inuu addoon u yahay qalbigiisa waxa weeyaan ay gasho marka adduunyada noocyadeedii baa la sheegay dirham iyo dinaar iyo quruxdeedii alkhamiisa waa dharkii quruxda badnaa iyo alkhamiila waa furaashkii haniiga ahaa ee lagu raaxaysanayay marka marka waa nin qasdigiisu yahay un adduunye inuu raadiyo wey marna quruxeeda uu ku xaragoodo marna furaashaanteeda waxa weeyaan waa weyn inuu ku dul dekeeyo haddii la siiyo waa raali noqon haddii loo diidana waa cadhoon waa wasfigii munaafiqiinta wa minhu man yalmizuka fi sadaqaat fain ucطuu minha raduu wain lam yucطw minha ida hum yaskhaطuun waayo qasdigoodaa wuxuu yahay camalkoodan ba waxay u sameynayaan min ajli dunya sa ogeed baa sifadoodu saasi ay noqotay الاستمتاع الدنيوي إن حصلت رضي وإن لم تحصل سخط قاطعا النظر عن رضا الله wixii ilaahay raalli gelinaya isaga ma raalli geliyaan wixii ilaahay ka cadhaysiinayana kama cadhoodo wuxuu u raalli noqdaa min ajli dunya waxaanu u cadhoodaa min ajli dunya oo haddii ilaahay uu siiyana ilaahay raalli buu ka noqonaya maalmaha waa tukanaya safka horu gelaya qur-aanku akhriyaya haddii faramadhnaani ay ku dhacdana ilaahay buu cadhoonay ule ilahay horta muxuu ka faa'idayaa fakrigaeyga muxuu ka faa'idaya horta ilaahay muxuu naga cadaabaya xataa kufrigiiba afka uga soo baxayo qalbiga kaga jiray maalin dhaweyd baa lai sheegayay nin loo naseexiyoo la yidhi ilahay ka baqo salaada iska tuko markaasaa markii ninkii u naseexeynaya uu ka dhaqaaqay baa wuxuu yidhi hebel haddeer muxuu igu lahan salaada tuko ha oo maxaan tukaday ilahay isaga wax igu filan bay siiyey waxaan salaad tukada ilahay wax igu filan bay masi waa cabdigaas cabdu dinaar iyo cabdu dirhamka in ucطiya radya wain lam yucطa sakit nacam idaa shayka falan taqashana maxaa looga jeedaa manaa aljaza min jinsi اlcamal markii hamigiisa u weyne adduunye uu noqday wax kale iska daaya dhibaato u yari dhibaatada ta u yari oo qodax muddo haddii ay ku dhacdo macnaa waxa weeyaan iskama bixin karo qofku haddii hamigiisa u weyn oo hamu dunya uu ka dhigo yakunu fii halaakin wa fii dararin mustamirin dhibaato iyo halaag joogtaabuu ku jirayo ilaahayna subxaana watacaala awoodda ayuu ka qaadaya waxaa kaloo dhici karta in arrintan ay tahay habaar habaar inay tahay oo rasuulku sal ly slam uu habaaray uu leeyahy dhib kale inuu iska suuliye iska daaye qodaxii hadday muddo ilaahay uma fududeeyo inuu iska saaro haddii la dhaha waa khabarna khabarka rasuulku waa sidq haddii la dhaha waa ducaa iyo habaarna ducada rasuulku waa mustajaaba marka xadiidku waxa uu dhiiri gelinaya fiihi ishaara ila alxadi cala alcamal bima yaxsul bihi khayr dunya walakhira wuxuu dhiiri qofku inuu ku dadaalo camalka waxa weeye khayrka adduunye ka aakhiraba lagu helayo oo markii dadkii hamigoodu adduunye unu ahaa xumaantoodii xadiidku inoo muujiye waxa uu ku xigtiyey cid samaynaysa camal khayrka adduunye ka aakhiraba lagu helayo oo aljihaad fi sabiili illah marka tuuba licabdin tuuba alcayshu ayib nolol wanaagsan buu leeyahy fi dunya walakhira halka kaasi adduunyada nolol wanaagsan aanu la kulmahayna werwer iyo dhibaato ay u tahay maadaama hamigiisa weyn hamu dunyawi aakhirana aana waxba u oolin kani addunya iyo aakhiraba nolol wanaagsan buu helaya aakhidu bicanaani farasi ay fi ariiqi ljihaad maana waa diyaar weeye faraskii waa u diyaar weliba kama foge hogaan ku haya kaylodhaanta jihaadka ayuu sugaya si waxa weeyaan u dhaqaaqo lakin fii sabiili illahi buu udagaalamaya oo ah bimacnaa licilaa'i kalimat illah qabyaaladuma dagaalamayo wadaniyana u dagaalami maayo mana dagaalami maayo su isagu uu kor u noqdo ama madax isagu u noqdo faman qaatala litakuna kalimat llahi hiya alculya fahuwa fi sabiili illah oo dee dagaalkiisana ay ka dhalanaysa an takuna kalimat llahi hiya alculya haddii aanay ka dhalanahayn walow qastigiisu sidaaba ha noqdee dagaal sharciya noqon maayo jihaadkiisa ashcata ra'su muqabaratun qadamaa maanaa kii hore muxuu ahaa saaxibu dunya saaxibu lkhamiisa walkhamiila dhar qurux badan iyo furaash dekaynaya ayaa hamigiisu ahaa iyo ilaahiisa u weyni laakiin ninkan hamigiisu waa hamu laakhira waa iska basaasaysan yahay waa iska boodh badaya adduunyadu qiimo badan lama leh aakhira ayaa waxa weeyaan uu doonaya oo madaxiisa jihaadka boodhka jihaad fii sabiililah ka soo raacaya ayaa booreeyey laa yahtamu bixaalih walaa bibadanih maadaama waxa weeyaan boodhka iyo basaastaasi ay daaco ka dhalatay maa in lagu leeyahay dhulka isku ciidda isku ruquus ama isbasaasee in allaha jamiilu yuxibu ljamaal waxaa shacsigan iyo gubaarkani waa atharu taaca weeye markaasaa ammaan uu leeyahy waa boodh iyo basaasnimo ama isbasaasin ka dhalatay daaco waa jihaadaya de waa islaba rogayaa oo boodhku taasuu kasoo raacaya wey wakadalika goormuu feedhan doonaa nin dagaal iyo jihaad ku jira feedhasha uma taallo weyaan macnihiisu marka waa atharu taaca ashyaa aan marka hore qiimo lahayn ayaa markay daaco raadkeeda ay noqdaan ama calaamadu noqdaan ayaa sharafta iyo waxa weeyaan qiimo yeelanaya ninkani waxaa sifaatkiisa kamida ah waa mundabit horta waa mutawaadic marba meeshii lagu qoro ayuunba isagu tagaa haddii lahaa gaarka ay gaar ku hayaan haddii la yidhaahdo waxa weeyaan ciidanka xagga dambe gal xagga dambe ayuu gelaya meeshii loo dirana si fiican oo xilkasnimo baa hawsheeda uga soo baxaya in kana fi lxiraasa fahuwa fi lxiraasa yuؤaddi alxiraasa cala alwajhi اlmaطluub wain kana fi saaqati fahuwa fi saaqa waa mutawaadic weeyi isasaraysiin iyo culuwi nin ujeeda ma aha laa yubaali ayna wadic in kana fi lxiraasati addaa xaqaha wain kana fi saaqati addaa xaqaha haddii uu yidhaahdo amiirkaan u tago loo ogolaan way cidba ma taqaano fafiihi tarku xub ariyaasati washuhra wa fadli lkhumuuli watawaadic buu leey xaafid ibnu xajar waxaa laga qaadanaya qofku inuu ka tago jacaylku jecelya madaxtinimada iyo inuu caan baxo oo qofku uu jeclaado alkhumuul mid iska qarsoon inuu ahaado iyo tawaaduca qofku inuu jeclaado marka nin jaah dadka agtooda kule ma aha lakin ilahi agtiisa ayuu jaahgu ku leeyahy xadiidka fawaaid badan baa ku jirta haddii aynu dul marno fawaaidda waxaa ka mid ah wuxuu xaaraantimeynaya xadiidku inuu qofku camalkiisa adduunyo uun uu ku doonayo oo ay noqdo qofka camalkiisa mid aakhire ku doonaya oo akbaru hami aakhire waa inay noqoto waciidka adagee ku soo arooray qofka camalkiisa waxa weeyaan adduunyo uun ku raadinaya aakhire baan xusuusnayn ikhlaasku xadiidku dhiiri gelinaya wuxuu dhiiri gelinaya qofku inaanu jeclaan alri'aasa washuhra madaxtinimo iyo caanbax tawaaduca ayuu ammaanaya waxaa laga qaadanaya banaanta in la ammaano cala ahli lmacaasi cala sabiili alcumuum si guudin loo amaano loo loo loo habaaro cafwan in la habaaro cala ahli lmacaasi waida shika falan taqasha birasuul sala allahu alayh wasalam qofka haddii waxa weeyaan akbaru hamiya adduunya uu noqday inuu mashaakil badan la kulmayo adduunyada lafteedooda mashaakil ay taba xadiidka laga qaadanaya fadliga jihaadkaa laga qaadanaya iyo jihaadku inuu nidaam u baahan yahay iyo kala dambayn amiir dadka amra oo nina dhiga waxa weeyaan fi lxiraasa nina dhiga fi saaqa nina fi lmaymana nina fi waxa weyaan almaysara oo habeeye ciidanki ciidankina waxaa looga baahan yahay alindibaad alcaskari waa min tacaaliim alislaam inuu nidaamka caskarigaa walow jihaad baa lagu jira hogaanso maaha in la yidhaha war jihaad baa lagu jiraaye nina nin nina nin uma taliyo jaantaa rogan haddii amiirkii waxa weeyaan la caasiyo oo lagu caasiyo waxa weeyaan xataa fi tandiim umuuri ljihaad iska dhaaf arrin kaloo seeda taaco u ah oo ciidanku yidhi halkaa gala ay geli waayaan waa sababtii u horreysay in la jabo keensanaysa weyi sida ghaswatu uxud waxa weeyaan dhacday siday doonayaan markaa inay u jihaadaan dad aan lahaynba amiir maamula siday jihaad ugu guulaysanayaan ashabaab xarakat shabaab liljihaad fulaan baa amiiru ah aala shaykh iyaguna dhinacay jihaad kaga jiraanoo fulaan kale amiiru ah itixaad fulaan kale amiiru ah iyagana islaax iyagana fulaan kale amiiru ah bacdu suufiya almuctadiniin dhinac bayganu kaga jiraano fulaan kale amiiru ah mina nin kama amar qaato waa la jihaadayaana waa la leeyi ayu jihaadin hada wala tanaazacuu fatafshaluu tadhaba riixukum waa waqaa'ic camaliya nusuusta ayaa si camaliya laynoo fahamsiinaya ee xaqaa'iqeedii la fahmi waayo ayaa camaliyan dadka loo fahamsiinaya waxayo loo taabsiinaya wa fadlu xiraasat ljeish ciidanka islaamka in la ilaaliya fadligay leedahay wafiiano yuqaasu maru bicamali la bimadhari qofka camalkiisa ayaa lagu miisaama muuqaalkiisa laguma miisaamo in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum laa yalzam min wajahati shaksi cinda allah wajahatu fi dunya qofku ilahay agtiisa markuu magac ku leeyay kama dhalanayso mar walba inu dadka dhexdoona magac ku yeesho qof ilahay agtiisa magac kulayaana dadku aqoonba ruba ashcasa akbara madfuucun bilabwaab low aqsama cala allahi la abara buu rasuul fara badanaa mid boodhaysan oo basaasaysan oo markuu jiraa soo gala albaabka lagu riixo oo hadduu ilaahay ku dhaarolaa wallahi sidaasay arrintu noqonaysaa ilaahay dhaartiisa u oofin lahaay oo sidaa uu yidhi arrintu ay u dhici lahay man lahu wajaha cinda allah walaysa lahu cinda annaas وفيه أيضا نعم فضل سقاية الجيش qaala fiihi masaa'il aluula iraadatu linsaan insaanku inuu ula jeedo ama uu ku doonayo addunya addunya bicamali alaakhira iyo dee xumaanta ay leedahay oo camalkii aakhira ahayd inuu ku doono ayuu samaynaya isagoo adduunye ku doonaya weyaan macnaha athaniyu tafsiru aayati huod athaniyu tasmiyat linsaani lmuslim insaankii muslimkaa in lagu magacaabo cabd adinaar wadirham walkhamiis maana qofku isagoo muslim oan gaaloobin alraabicatu tafsiru dalika arrintaa in la fasiray oo lagu fasiray biannahu in ucطiya radya haddii la siiyana inu raali noqonayo in lam yuctasakid oo qofka waxa weyaan adduunyo daraaddeed u raali noqonaya iyada daraaddeed u cadhoonayaa addoon buu noqday addunyada wey alkhamisatu qawlu tacisa wantakasa tacisa waa turunturoodayo wejiguu u dhacayo wantakasa haddana haluu kasoo toosi lahaa mar labaad buu sii dhacu madaxa u dhacay yani macnaheedu waxa weya mashaakil mustamira buu ku jiraa dhibaato ka bixi maayo qofka hamigiisa ka dhigay hamu dunya waayo ilahay baa garabkiisa ka baxaya ilaahay icaanadiisi iyo nusradiisii ayuu waayaya asaadisatu qawl waida shika falantaqash macnaa waa habaar rasuulku waa habaaray inuu ilaahay subxana watacaala awoodda tawfiiqda iyo talada iyo tayadaba ilahay inuu ka qaado asaabicatu asanaa amaanta la amaanay cala lmujaahid qofkii mujaahidka almawsuuf ee ku sifaysnaa bitilka sifaat sifaatka iyaga ee xadiidka lagu sheegay oo tuuba licabdin baa laga qaadanaya hadda in la amaanay kaasi ayaa amaan mutaystay ee saaxibu dirham wاdinaar wاlfiraash wاlmaraatib amaan ma mutaysan baabun man ataaca alculamaa culimada ka adeeca iyo walumaraa kuwa dadka u taliya xukaamta fii taxriimi maa shaygii xaaraantimayntiisa ku adeeca axalla allahu ilaahay u xalaaleeyey xaaraantimayntii xaaraantimeeyeen shay ilaahay xalaaleeyey ku adeeca aw taxliili maa ama shay xalaalayntii ku adeeca xaramahu ilaahay uu xaaraantimeeyey faqad itakadahum wuxuu ka dhigtay kaasi culimada iyo umarada arbaaban rabbiyaal buu ka dhigtay marka baabkan isaguna waa baab muhima maadaama laba baabo hore uu mualifku midna kaga hadlay alriya midna iraadatu linsaan bicamalihi addunya oo labada baaba ay ku saabsan yihiin qofkii oo dee dadun iska dhisaayo iyo adduunyo dadka ay dadku iska dhisaan ee daraaddood ilaahay sharcigiisa ay u khilaafaan ama iyaga daraaddood ay u sameeyeen camalkii wanaagsanaa waxaa ka mid ah alumaraa waalculamaa ee la ystuso marka munaasib bay tahay baabkani labadaa baaba hore inuu ku xigo oo dadka waxa weeyaan iska dhisitaanka umarada iska dhisayaan wuxuu ku qaadaa inay xumaano badan sameeyaan oo ninkii la odhan jiray khiyaas ibnu ibraahim ayaa wuxuu usoo gelay almahdi oo yalcab bilxamaam isagoo shimbirta xamaamka la idhaha ku ciyaaraya fawadaca wadaca xadiidan calaa rasuuli illah xadiis beena buu dejiyo rasuulka uu ka sameeyey laa tabqa ila fii naslin aw khufin aw xaafirin aw janaaxin xadiidku waa intaa hore janaaxin taasuu ku daray macnaa waa lagu beratami karaa lagu tartami karaa iyadoo lacag lagu kala helaayo leeb waa hubkii kuf geel lagu beratamo aw xaafir waa fardiya wixii lamid ah waa qoob wixii lahaa aw janaaxin buu ku daray suu amiirkaa u raalli marka waxa muhima masale aad iyo aad muhima ayaan baraarujinaya ataaca alculamaa ma huwa alfarqu bayna alطaacati walcibaada masalada waa inaynu fahano masaladaasi oo la fahmi waaye la fahmi waayena waata keensatay dalaal alkhawaarij ma fahmaysaa ma doonaysaa inaad fahamto khawaarijta dalaalkoodu halka uu ka bilaabmay alkhawaarij dalaalkoodu wuxuu ka bilaabmay cadamu tafriiq bayna aطaacati walcibaada wاru'ya bianahuma mutaraadifaan in daacada iyo cibaadada aan la kala tafriiqin oo loo arkay inay isku mid yihiin mutaraadifaan ay yihiin oo qof allaalo qofkii cid kale adeecaa uu caabuday iyagoo u daliishanaya qawlahu tacaala alam axad ilaykum ya bani aadama an laa tacbudu shayطaan waxay cibaadatu shayطaan waa maxay waa daacadiisuni so taa daacatu shayaan cibaado lagu tilmaamo bay yidhahdeen walidaalikaba waxay ka dhaliyeen mas'alada ana kula man casa allaha faqad aaaca shayaan mid kastoo ilaahay caasiyaa yuu yuu adeecay shayaan waman aaaca gayra allahi faqad cabadahu qofka ilahay cid aan ahayn adeecaana wuu caabuday faman aaaca shayaana faqad cabadahu fahuwa kaafir qof allaale qofka macsiyo sameeya shaydaan buu adeecay qofka ilahay cid aan ahayn macsiyo ku adeecaana wuu caabuday marka waa nin shaydaan caabuday o qof allaale qofka macsiya ama kabiiro sameeya waa gaal bay yidhahdeen markaasuu asalka madhabkooda uu ku dhisan yahy salaasi ayaa uu ka farcay lakin ahlu الsuna waljamaca waxay qabaan in aلطaaca wاlcibaada uu farqi udhaxeeyo oo kulu cibaadati waa طaaca lilmacbuud cibaado kasta waa طaaco ciddaa la caabudaya la adeecay walaysat kulu طaacati cibaada laakin طaaco kasta maaha cibaado haddii طaaco kasta ay cibaado tahay kayfa ya'muruna allahu subxaanaه wataعala biطaacati nabiyi ma nebiga caabudu ilahay ma leyi ya ayuha aladina aamanuu aiicu llaha waaiicu rasuul ilaahay caabuda oo rasuulkana caabuda miya macnu dila taacadii cibaadada waa isku mid wa uli lamri minkum culimada iyo umaradana adeeca macaabuda macnaheedu xukaamtiina caabuda iyo culimadiina yani hada min asrax iladila wakadalika طaacat lwaalidayn طaacat lamiir markaa taasi waxay noo muujinaysaa طaacada iyo cibaadada inuu farqi udhaxeeyo oo طaacadu marna cibaaday noqotaa marna cibaado ma noqoto markii daacadu ay cibaado noqonaysay waata baabkan uu ka hadlaayo oo daacadu waxay cibaado noqonaysaa haddaad ku adeecdo xalaalayntu xalaalaynay waxa ilaahay xaaraantimeeyey oad u aragto wuxuu isagu xalaaleeyaa walow ilaahay haba xaaraantimeeye inuu xalaal kuu yahay ama sheekh ha noqdo ama xaakim ha noqdee oo sheekh baa wuxuu yidhi hilibka doofaarka in la cunaa waa xalaal adna waad ogtahay tahay inuu ilaahay xaaraantimeeyey markaasu aad ictiqaadday inuu xalaal ku yahay mar hadduu sheekh hebel uu xalaaleeyey waa aacadii taasi cibaadada noqonaysa kufriga waayo aacada noocaasiya aaca fi taxliil wataxriim ilahay baa xaq u leh wa xaqu taxliil wataxriim lilah xaqa xalaaleynta iyo xaaraantimeynta ilahay baa iska leh nin amiira wuxuu yihi alriba xalaal ribadu waa xalaal tia ribadu waa xalaalo anuu ku dambaabi maayo waad ogta ilahay inuu xaaraantimeeyey jahli kaamaha waayo hebel baa ii xalaaleeyey marka hebel baad halkii ilaahay dejintay ile muxallil iyo almuxarim yuu ahay ilahay subxana watacala marka taacada kufriga waa ta noocaasiya waana ta baabka sheekhu uu ku sheegay ta tawxiidka anfinaysa waa taa aslu tawxiid lakin ataaca fi lmacsiya baynu arki doona insha allah waxaad og tahay inuu xaaraan kaa yahay oo qofkan anaanu ku xalaalayn karin buu ku amray ninkii askariga ahaa ayaa waxa weeyaan qaa'idkiisii wuxuu ku yidhi darka xiir xalaqa lixyata isagoo garhkan in la xira inay xaaraan ka tahay ninkan aan u xalaalayn karin macsiya ayuu ku adeecay yani waa ku dembaabaya oo tawxiidkiina taasi nuqsaaminaysa laakiin ku kufriyo maayo ku gaaloobi maayo inan baa abeedku na xijaabka iska dhig maradaa weyn waaban karaahiystay iyadoo og inuu waajib ku yahay oo aabaheed aanu waajibkaa ka ridi karin ayaa iska dhigtay oo macsiyadaasi ay ku adeecday dee waa ku dambaabaysaa taasi tawxiidkeeday nuqsaaminaysa lakin twxiidka meesha ka saari mayso taas laa yunaafi atawxiid muxuu markaa baabkan uga jeedaa ama munaasabada baabku likitaab tawxiid maxay tahi de طaacat الru'asaa fi taxriim اxalaal wa taxliil اxaraam waa shirkun akbar oo yunaafi tawxiid sida aynu sharaxnay aru'asaa wاlculamaa haddii lagu adeeco xalaaleynta iyo oo iyagu inay xaq u leeyihin ba loo arko taasi waa shirki tawxiidka anfinaysa sa awgeed mualifku wuxuu ujeedaa siduu leyahy alimaam ibnu baz raximah llah araada almusanifu bihadihi tarjama taxqiiq atawxiid waitibaca ashariica watacdiima amri illahi wanahyi walxadara min taqlid الshuyuki walumaraa fima yukhalifu sharc allah wahuwa taqlid lacma ila an qaal faطaacatu ima an takuna fi lmacruuf faطaacathm fi khilafi sharci illahi xaraam wla طaacata limakhluqin fi macsiyati اlkhaliq falaa yuطiicu waalidah aw waladah aw zawjah fi khilaafi الsharci min alxili wاlxurma waطaacathm fima yukhalifu الsharc wahuwa itikaaduhm aaliha min duni illah nacam marka waxaa lagu adeecayaa culimo iyo umaraba wixii ilahay ay ku adeecaan sa awgeed ilahay wuxu uhi aiicu llaha wa aiicu rasuul aacadii ilahi iyo aacadii rasuulka maxaa laga dhigay mustaqil rasuulku dee waxyi mudad ka amriyi wa uli lamri minkum ulilamriguna sida saxaabadu ay ku fasireen iyo taabiciinba alculamaau alumaraa kuwa waxay hayaan amarkii sharciga ahaa bay hayaan culimadu umaraaduna waxay hayaan amarkii tanfiidiga ahaa fulintiiba iyaguna gacanta ay ku hayaan marka labadaba in la adeeca ayaa waajiba lakin maxaa lagu adeecaya daaca mustaqiloo iska madax banaan ma laho wa atiicuu lilamri minkum lama odran ee aacatuhum waa fi aacati illahi wa aacati rasuuli waa inta ilahay ay ku adeecaan iyo rasuulka ay ku adeecaan sa awgeed baa rasuulku wuxuu yihi salى الlahu alيه wasalam calى lmari lmuslim aلsamcu waطaaca fima axaba wakari qofka muslimkaa waxaa dushiisa ah inuu maqlo oo uu u hogaansamo yani amiirkii iyo caalimkiiba waxay amraan haddii uu isagu jeceliya haddaanu jeclayn ila an yamura ila an yu'mara bimacsiya macsiya in la amro mooyaane fain umira bimacsiya falaa samca walaa taaca bukhaariyo muslim baa warinayay waxaa kaloo baabku inagu baraarujinaya halistay leedahay qofku inuu xalaaleeyo wax ilaahay xaaraantimeeyey iyo halistay leedahay inuu xaaraantimeeyo wax ilaahay xalaaleeyey ta hore wadaadada iyo multazimiintu waa ku baraarugsan yihin oo qofka wax ilaahay xaaraantimeeye xalaaleeya aad bay ula yaabaan laakiin aynu ogaano waxa taa ka sii daran inaad xaaraantimayso wax ilaahay uu xalaaleeyey inaad dadka aad ka xaaraantimayso hadi ashad suu le sheekh ibn cuthaymiin an alaslu fi lashiya waa maxay wa alibaax waa inay xalaal tahy walaslu fi lashiyaai xilun wamnac cibaadatn ila biidni shaarici aka sheekh ibn cuthaymiin ku yidhaha qawaaciddiisa waxaynu markaa in yar ka tilmaamaynaa daacada markaa umarada wulaat muslimiinta u taliya in wanaagga lagu adeeco waa waajib waana min addiin waana min caqidati ahli الsuna wاljamaca ma min kitaab min kutubi alcaqida caqidat ahli الsuna waljamaca ila wa fiha taqrir hadihi اlmasأala mima yadulu calى ahamiyatiha wa cidami shaniha masalada طaacat اlumara fi طaacat illah masala muhima jida an haddaan la adeecin laa taqumu diinun diinun walaa tastaqimu xayaatun diinina istaagi mayso nololina hagaagi mayso oo fawda arrintu ay noqoto waxay noqonaysaa un sharu lbilaad bilaadu laa amiira laha dhulka waxa u shar badan meelaana cidina aanay ka talin amiirkaa xun ee wixii wanaaga lagu addeecayo wixii macsiyana looga naseexaynaya amiir la-aan buu dhaamaa walidalika baa fudayl ibnu ciyaad iyo imaamu axmed iyo waxay odhan jireen haddaan ogaan lahaa low aclam ana lii dacwa mustajaaba lajacaltaha fi alimaam haddaan ogaan lahaa in duce ilaahay iga aqbalaya xaakimkaanu ducayla في salaaxi salaax lumma waxaanay odhan jireen yani habeen quroo dawlad la-aanah waxa dhaama sabciina sana oo taxta xaakim jaa'ir xaakim daalimo lagu hoos noolaado marka xaakimka daacadiisa lagama bixi karo siduu rasuulku yihi xataa taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan waa in gaalnimo horta lagu arko wax allaale wixii gaalnimo ka sokeeyaa oo macsiya ah intay doonayaan ba hala kuu bannayn maysa daacadiisa inaad ka baxay kufran kufrigaasi waa noqda noqdo bawaax ma macnaa bawaax bayin laa ishkaala fiih walaa ikhtilaafa fiih gaalnimo cad oo aanu ishkaal ku jirin oo waadixa xataa haddii uu sameeyo masale ahlucilmigu isku khilaafsan inay gaalnimo tayo inaanay ahayn yani hada laa yubarir laka alkhuruuj caleyh inaad ku baxaa taasi kuu banayn mayso gaalnimadana waa inu ku gaaloobay ma macnaheedu xaakimku kelmad gaalnima hadduu ku hadlaba inay banaanta in lagu baxo ama shay gaalnimo hadduu sameeyo oo basharka kale ayuu la mid yahayo gaalnimada uu ku dhaco diinta lagaga saari maayo xataa tuqaama caleyhi alxuja watubayan lahu lmaxaja ilaa xujada lagu oogayo xaqa loo cadaynayo dadka kalumudee lamidii iminka waxaad arkaysaa haulaai shabaab almasaakiin ninku mar hadduu sudat alkursi uu gaadhoba isaga wax cudur ma le laa taawiil walaa jahl walaa ay shay walaa iqaamatu xuja walaa xataa istitaabat lmurtad baabka uguma jirto lakin hadduu shaksi iska caadiya yahay oo shi shiciba haddaad tiraha ma ka waran kaa qabriga baryaaya de shirki buu samaynaya ayuu ka odhanaya waaye mushrik mayo hebelow gaal baa timi kunidhana may de may xujada horta aynu ku ognaha u ka odhanaya washi lfarq marka xukumkaaga dadka aada saaraysaa dee waa siyaasad wey mardaad xaakimkiina xukum gooniya siinayso maxkuumkiina xukum kale aada siinayso dadku waa sawaasiya fi axkaam illah ilahay axkaamtiisa marka la eego xaakim iyo e maxkuum de waa ka simayin wuxuu maxkuumku ku gaaloobayin bu ayunbu xaakimkuna ku gaaloobaya ee kursigu gaadhay axkaam isagaa u gaara dee siin mayso Ah, kufrigaasi waa in loo hayo bayino oo kuturi kutee lama rabo dee dad ba waxay ku odhanayaan xaakimka hebel waa gaal oo muxuu ku gaalo gaalnimuu sameeyey oo oh, maxaad caddayn haysaa inuu gaalnimo sameeyey wallahi saasaan maqlo way tawaaturtay bu iska kaa odhanaya qofka xukum lama saari karo ama gaalaysiin ha noqoto ama bidca lagu xukumo ama zino xaddu zina ama alkhamr aw gayraha ima bilictiraaf wa ima bilbayina waa inuu qirto ama waa in caddayn loo hayo laakiin ku tihi kuteen laguma xukumo cidnaba in arrintan uu sameeye gaalnimo ay tahay waa in daliil loo hayo oo qur'aan cad ama sunne ama ijmac waa inu tusinayo u yar maanta waxay ku dee xukaamta muslimiinta u taliya waa wada gaalo oo waayo dee waxaanu haynaa cindakum fiihi min allahi burhaan soo ma burhaanku waa waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun ma ilahay sharcigiisi bay ku xukumaan mise wax kale wax kale ayaa u badan waxay ku xukumaan isoo ka ilahay yihi waa kaafiruun ah, su-aal weydiye waxaad ku tidhaahdaa kufrigu imise macnuu shareecada ugu soo aroora haddii la idhaahdo kafir ama kafar ma diintii uu ka baxay ba macnaheedu bal waxaad ka warantaa sibaab sibaab lmuslim fusuuq wa qitaaluhu kufrun ayuma rajulin intasaba ilaa gayri abihi faqad kafar ninka aabihii cid aanayn ku abtirsada waa kufriy bal kuwa kuwaas sameeye ka waran mma ma gaala diintii ka baxay iyo man ataa imra'atan fi du nacam eh, fi duburiha cafwan eh, nacam man ataa imra'atan eh, fi duburiha faqad kafara bima unzila cala moxamed marka kufrigu laba macanuu shareecada ugu soo aroora macaasi magaca kufri loogu yeedhay baa jirta diinta aan lagaga bixin oo axaadiistaasi ay kutusinayso iyo kufri akbar maadaama labadaa macno horta isla meel dhigay in shareecada kufrigu laba macno uu ku leeyahy nusuusta usoo daliili khaarijiga yaree kaa hor yimaada deetna waxaad tidhahdaa kufriga aayadda ku jiraa labadii waa kee kii weynaa diinta lagaga baxayeyba mise waa kii yaraa ee kabiirada ahaa wuxuu markiiba ku odhan doonaa waa kii weynaa oo maxaa kuugu daliila inuu kii weynaa yahay ee isagoo ka ilaahay kufri ku sheegay dee labadaba kufri un baa la yidhahdaa ka weyn iyo ka yarba ee labada waa kee adiga qaacidada kuu dejisani maxay tahay ee kufriga nusuusta ku soo arooray marka aad qiimaynayso eed mid weyn iyo mid yar u kala saarayso qaacidabaad qaacidadeebaad u raacdaa goormuu kufri akbara noqdaa goormaase kufri asqara u noqda ma asal waxa waa kufriga shareecada lagu sheegay iniyo kii weynaa diinta lagaga baxayay mise asal waxa waa inuu yahay kufrul asqarki aan diinta lagaga baxahayn labada ti u yidhaahdo daliil baa laga rabaa inagu waxaynu leenahay kufriga haddii nusuusta lagu sheego fi laayaat aw fi laxaadiis kii weynaayo ki yaraa labadaba waa ixtimaalaa labadaba waa noqon karaa ka looga jeedana laabudda waa in daliil kale loo helo ka baxsan marka waman lam yaxkum bima anzal allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun kufrigaa kii weynaa in looga jeedo daliil aayaddan ka baxsan oo caddaynaya kayn baynu leenahay wa anaa lahu dalik xaguu ka helaya ama anagu waxaan leenahay kufriga aayadda ku jiraa waa kufru laskar oo milada aan lagaga baxaayn kaasaa looga jeeda xukumka aanay wax kale aanay raacin xalaashi iyo dafiritaan xukumki ilaahay u dafiriya haddaanay raacin kufru askar baa looga jeeda waayo idinka maxaa idinku daliila in kufrigan kufru askar looga jeedo in labadaba u ixtimaala waa idinkii yidhi waxaa noogu daliila baynu leenahay fahamka saxaabada oo haddii saxaabadu ridwan ullahi calayhim aayad qur'aana ay fasiraan tafsiirkooda in la khilaafaa ma banaana ibnu cabaas oo xabru lumma ayaa kufriga aayadda ku jira ku fasira kufrun duna kufr asarkuna waa saxiix khawaarijtuse asarkaa nacayb ay u qabaan awgeed waxay isku dayaan inay daciifiyaan oo wuxuu noqday luqmatu xajar buu ku noqday halkaa u taagan waman lam yaxkum bianzal allah fa ulaika hum lkaafiruun war waa kufri asqaro ibnu cabaas baa yidhi laysa bilkufr aladi tadhabuuna ilayh waa kufrun duna kufr asarkaasi naftu u keenay inay daciifiyaan bay isku dayaan qaarkood lakin ana lahum dalik waa saxiix weyaan asarka lahu eh, aktara min ariiq sheekh saliim alhilaali kitaab buu ka qoray takriijintiisa sheekh cali xasanna saas kale sheekh alalbanina silsilat axaadiis saxiixa ayuu kaga hadlay sheekh ibnu cuthaymiinna raximah llahu tacaala asarku inuu saxiix yahay buu tilmaamay tacliiqa u ku ley fitnatu takfir lisheekh alalbani raximah llahu tacaala nacam wakadalika waxa weeyaan salafu hadi lumma min ataabiciina wagayrihim inuu kufrigaasi yahay kufri asgara waxaa kaloo noogu daliila culimadu waxay soo rareen ijmaac in alxukmu bigayri maa anzala allahu iyo kabiira min alkabaa'ir ay kufri diinta lagaga baxa aanu ahayn haddaanay wax kala raacin ibnu cabdilbar baa soo raray oo waxaa soo raray waxa weeyaan alqurطubi abulcabaas kitaabkiisa almufsin la yidhaahdo ee saxiix muslim waxa weeyaan uu ku sharaxo ibnulqayim baa sheegay kitaabkiisa asala xukmu taarikiha maruu ka warramay kufrul asqarka waxyaabaha tusaale uga dhigay waxaa kamid ah alxukm bigayri ma anzala allah ee tusaalayaasha uu ku daray waxay culimadu sheegeen in la yidhaha alxukm bigayri ma anzala allah waa kufri akbar oo diinta lagaga baxo inuu yahay qowl lkhawaarij sida abu yacla uu ku tilmaamay kitaabkiisa la yidhaha masaa'il liimaan oo weligoodba khawaarijtu dembiyadoo dhan taxaakimka iyo tamaxkuumkaba inay gaalnimo tahay aayaddan un bay u daliisan jireen waman lam yaxkum bi anzil lah faulaika hum alkaafiruun istidlaalka khawaarijta ayaana xagga qawaacidda marka la eego ka saxsan istidlaalka dadkan dambe oo khawaarijtu waxay idhahan qof kastoo ilaahay sharcigiisii khilaafa ilaahay diintiisi mid ahayn buu wax ku xukuma oo haddaad hadal tiraa dee xaakimbaad hadalkaaga ku tahy haddaad ficil samaysana xaakimbaad ficilkaagaad ku tahy waman lam yaxkum bi anzil lah alkaafiruun idan mid kastoo dembaaba waa kaafir bee saas aayadda ay u daliishadeen khawaarijta waayo waxa kaloo lena asalku waa maxay man habata islaamu biyaqiin laa yazuul canhu bishak qaarkood baa ku odhanaya ay waanu kula qirsanay alxukm bigayri ma anzala allah iliyo kabiira min alkabaa'ir laakin dee iminka xukumkii way dhaaftay oo qawaaniin ulwadciya iminka maraysa waadeer qaanuunka wadcigii waa maxay hadduu intuu halkaa iska fadhiisto maalin walba sharciga ilaahay waxaanayn wax ku xukumo iyo hadduu qaanuun dejistaa maxay ku kala duwantah natiijadu waa waaxid hadduu masalo qura ku khilaafiyo hadduu masaa'il fara badan ku khilaafo waa waaxid xukm bikayri ma anzala lah hadduu kabiiro yahayna intiisa badan iyo intiisa yariba kabiirun bay noqonaysa hadduu kufri yahayna intiisa badan iyo intiisa yariba waa kufri un oo alkufru yastawi yani qaliilu wa kaiiru qofka hal mar ilaahay caaya iyo ka boqol jeer caayaa xagga ciqaabka ha kala daraadaan laakiin xagga gaalnimada de waa isku mid wey marka maxaad u kala tafriiqiseen alqawanin wadciya oo wax lagu xukumaa waa xukm bikayri ma anzal lah aayaddu ka hadlaysun bay kamid yihi sa awgeed ba caalimayni imaamayni fi dunya fi hada alcasri soo maray sheikh albani iyo sheekh ibnu baz raximahum allahu tacaala ay tilmaameen qawaanin wadciya inuu qaanuun caama dejiyo iyo inuu bacd almasaa'il ilahay diintiisa waxaana ku xukumayna isku mid yihiin laa farqa baynahuma qawanin wadciya asarka ibnu cabaas oo a kufru duuna kufri inuu ku dabaqmayo ayuu tilmaamay waxa weeyaan sheekh ibnu baz raximah llahu tacaala fataawadiisa oo kule fi masalati alqawaaniin nacam marka waxaan uga jeedaa masaladaasi xaakimka muslimka walow xakaa bigayri ma anzla allah mar haddaanu kufrino saaxibu kabiira uu yahay xukumka aanu xalaashanahayn xukumkii ilaahayna aanu dafirahayn oo uu is og yahay inuu dembaabsan yahy bal uu kuleeyahy balka kule ka waran war waxaan iyagoo meesha yaalaan anigu ugu imi wallahi qad ra'aynaa bacda wa qaaluu lana haakada qaanuunkaa wadcigaa ah oo meesha yaalaan anigu ugu imi een xaakim ka noqday anigu waxaanan had iyo habeen u saciyeen u ordayaa sidii meeshaan uga saari lahaa kitaabka ilahay meeshaan aan udhigi lahaa war maxaad ku gaalaysinaysaa kaas ka sidaa kule lam yadaxuwa qaanuuna wadciyan meeshuu ugu yimi waxaan u saciya siduu u suulin lahaa haddana waad tagfiirinaysa waad gaalaysiinaysa ya subxaan allah wa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi yushiku waxaa dhow an tanzila calaykum inay idinku soo degto xijaaratun dhagaxaani min asamaa xagga samada idinkaga timaado aqulu waxaan idin leeyahy qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam taquluuna waxaad leedihin qaala abu bakrin wa cumar abu bakr iyo cumar baa yihi aharka markaa khatiibu lbaghdadi baa wariyey fi lfaqih walmutafaqih can ibni cabaas waxaana aharku tusinaya inay xaaraan tahay ra'yiga makhluuqiinta walow darajoodu haba sarraysamee in sunada rasuulka laga horraysiiyo waxaanu munaasabada ibnu cabbaas hadalkan uu ka yidhi ay ahayd ibnu cabaas wuxuu fatwoon jiray mutca lxaj inay banaan tahay atamatuc fi lxaj inaad ashhuru lxaj dhexdooda cumraysato dabeetana aada cumrada ka xalaalowdo kadibna sanadkaa laftiisa aad xajido markaasaa dadka waxay ku odhan jireen abubakar iyo cumar baa leh mutcadu ma jirto ama waa laga fadli badan yahi marka u sidan ugu jawaabi jiray yuushiku an tanzila calaykum xijaara min asama aqulu qaala rasuul lah wataquluuna qaala abubakr wacumar war miyadan isla yaabin rasuulkaa yidhi baan idin leeyahayo markaasi ad leediin abubakar iyo cumar baa sidan yidhi marka waxa laga qaadanaya qofku mar haddii naska uu maqlo xadiidka ama aayadda oo uu fahmo inuu cid kale hadalkiisa ka hor keena inaanay banaaneyn qaala shaaficiyu raximah llah alculamaa calى ana man itabaarat lahu sunaةu rasuuli ilah lam yakun lahu an yadacha liqowli axad waxay culimadu isku waafaqeen bu uri shaafici qofka sunada rasuulku ay u caddaato inaanay u banaanayn axad kale qowlkii inuu uga tago wakadalika baa imaamu malik uri ma mina ila raadun wamardudun caleyh ila saaxiba hada alqabr wakadalika aimo fara badan ayaa sidaas yidhi marka ibn cabaas markuu leeyahy waxaan ka baqanaya dhagaxaani dusha inayda kaga timaado ana ciqaab ilahay inu idinku soo dego hada laysa bibaciid asxaabu lfiilba waa ki ilahay dhagaxaanta naartaa samada kaga keenay waarsala calayhim tayran ababil tarmihim bixijaarati min sijiil waxaa markaa afarkan uu tilmaamayaa inaan qowlka rasuulka qowl la garab dhigi karaa aanu jirin ama laga hor keeni karaa waxaa min afdal اbaطil siduu le shekh بن cuthaymiin dadka qaarkood bad xadiisu sheegaysa markaasa waxay ka odhanayaan lakin kitaab hebel baan sidaasi aan ku arkay waayu kitaabin kitaabuka xadiidkii rasuulka ayaa lagu sheegay waxaa asarka laga qaadanaya fadliga ibnu cabaas iyo fahamkiisu siduu xeel dheeraa iyo ra'yiga kitaabkiiyo sunada khilaafa inaanu xaggiisa la eegahayn waxbaa laga soo qaadayn mahma kana masdaru cidduu doonayaba ha ka soo baxe xataa cid darajela ha ka soo baxe وفيhi waxa weya jawaaزu تkصiyaة الcاalim الكبيir bالxuja caalim weyn inuu khaldamo in la xukumi karo lakin iyadoo maslaa daliil loo haysta ayaa laga qaadanaya abubakr iyo cumar inay khaldameen bu iبn cabaas tilmaama dee iبn cabaas kama hadlayen xujo iyo daliil buu ku hadlaayey وفيhi وuجوب الغضب min أجل الlahi وrasulih ilahay iyo daraadi ilahay daraadii in loo cadhooda laga qaadanaya iبn cabaas waa ka cadhooda maray ku yidhaha abubakr iyo cumar baa sida yihi wafiihi shidaةu khawfi الصaxaaba min cuquubat الlah waxaa laga qaadanaya صaxaabadu ilahay ciqaabkiisa uga baqan jireen ida khaalafuu amr اllah wa fiihi ayضa ana اlاtibaac fiihi najaatu min cadaabi اllahi wa sakhatih wa qadabihi fi اdunya wاlaakhira sida rasuulka aada raacdo raacitaanka rasuulka waxaa ku sugan badbaadaad ka badbaadi lahayd cadaabka iyo cadhada ilahay adduun iyo aakhiraba wa fiiha alinkaar cala almukhaalif bishidda qofka khilaafa xaqa in si adag loo radiyo oo loogu inkiraa laga qaadanaya haddaanu jaahilahayna mid xaqan garanaya uu yahay walow kunta fadan khaliida alqalbi lanfaddu min xawlik laabudda waa in adilada kale lala jamciyo oo la waafajiyo oo meel walba wixii munaasib u ah iyo cid walba hadalka munaasibu ku ah baa lagula hadlaya ka in loo jilciya munaasib ay ku tahayna waa loo dabcinaya ka in lagu adkeeya munaasib ay ku tahayna waa lagu adkeynaya وkadalika salim ibn cabdالlahi ibn cumar wuxuu yihi waxaa la fadhiyay cabdالlahi ibn cumar fi lmasjid id jaahu rajul min ahli shaam nin reer shaama u yimi markaasa wuxuu weydiiyey can itamatuc biاlcumra ilى اlxaj faqala ibn cumar xasanu jamiil way fiican inaad nooca tamatuca la yidho aad u xajido faqaala faina abaka kana yanha can dalik ibn cumarow aabbahaa cumar dadka wuu diidi jiray taase ka waran buuri oo wuxuu fadili jiray xajka qura mufradka faqaala waylak hoogaagee fain kaana abi qad naha can dalik waqad facalahu rasuulu اlah waamara bihi fabiqawli abi taakud am biamri rasuuli illah war hoogaagii haddii aabbahay arrintaasi uu diiday oo dadka uu ka reebay rasuulkuna uu sameeyo dadka uu faray ma qowlka rasuulkaad qaadanaysaa mise qowlka aabbahay qaala biamri rasuuli rasuulillah amarka rasuulkaan qaadanaya qaala faqum canii haddaba hadalka igu badinay dhaaf buu yidhi qowlkii rasuula kuu sheegaya qaado oo soco haddaba cumar baa yidhi iyo hebel baa yidhi iska daayo wa qaala axmed binu xambal wuxuu yihi cajibtu waxaan la yaabay waa tacajub istinkaar uu ku jira diidmo liqowmin qowm carafu lisnaad xadiidka isnaadkiisii gartay iyo wasixatu inuu saxiix yahay xagga sanad ahaan iyo xagga daliil ahaanba oo masaladan uu tusinayo wa yadhabuuna ku tegaaya ilaa ra'yi sufyaan sufyaan ra'yigiisa waxa weeyaan ku tegaaya oo imaamu axmed raximah llahu tacaala su-aal baa la weydiiye waxa lagu lina qowman yadacuuna alxadiid wayadhabuuna ilaa ra'yi sufyaan qowm baa xadiidkii rasuulka intay iskaga tagaan ra'yiga sufyaan qaadanaaya markaa sufyaan istawri weeye alimaamu azahid alcaabid afiqa alfaqiih madhab buu lahaa sida aimadan afartii madhab ay u lahaayeen sidaasi awgeed kutubta qaarkeed sida tamhiidka iyo istidkaarka iyo iyo alishraaf calaa madaahib alashraaf ibn lmundir iyo almuxalla marka madaahibta culimada ay sheegayaan yani madhab sufyaan athawrina waa sheegaan lakin madhabkiisu waa inqiraaday o ma taaba qaadi ma taaba gelin sababtuna waxay tahay arday ayaanu helin fiqigiisii iyo fataawadiisii faafiya sida aimadan kale ay uheleen marka sufyaan ithawri dadkii markaa ku ta'atursanaa ama atbaacdiisa ahaa ayaa imaamu axmed uu la yaabay markii la yihi xadiidka u cadaaday bay ka tegeen markaase ra'yigiisa qaatay wallahu tacaala yaqul ilaahayna wuxuu leeyay falyaxdar iladiina kuwii ha ka digtoonaadaan yukhaalifuuna can amri amarka rasuulka khilaafaya an tusibahum fitna inay fitna ku dhacdo aw yusiibahum in u asiibo cadaabun aliim cadaab u xanuujiya atadri ma garanaysa ma alfitna fitnadu waxay tahay fitnada ku dhacaysa qofka amarka rasuulka khilaaf alfitnatu shirku weyi lacala waxaa laga yaaba idaa radda hadduu qofku radiyo aqbali waayo bacda qowli rasuulka qowlkiisa wax ka mida ah, an yaqaca inuu ku dhaco fii qalbihi qalbigiisa shayun shay min azayqi lumitaan ou dabi xaq ahayd uu ka lumo fayahlika markaasi uu halaagsamo wallahu aclam waxka bilahi tawfiq w sal allah ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira insha allahu tacaala darsiga beri toole oo jumca waynu dhigaynaa waxaana aynu dhigi doonaa bacda salaati alcasr salaada casr marka laga baxo ayaa darsigeennan aynu dhigan doonaa beri oo jumca lakiin maalmaha kale waktigiisa ayuu noo socon doonaa wallahu aclam kusoo arooray markaa culimada sacuudigu maxay wax uga qaban waayeen bidcada ah sabit carshaka uma nqush carshiga horta marka hore kursiga marka hore sameeyo dabeetana naqshadee horta inay bidca tahay sug in saddex iyo labaatan ragcadood la tukadaa dabeetana waxaad tidhahdaa maxay wax uga qaban waayeen saddex iyo labaatan iyo saddex boqol iyo labaatan tii aad tukataatoona bidca maaha sida saxiixaana salaatuleilku fii ramadaan wagayriha xad ma leh qof wale intuu ka tukan kara ayuu ka tukanaya waana siday culimadu ijmac kusoo naqliyeen sida qaabiciya iyo ibnu cabdilbar raxmat ullaahi calayhima mana anaan maqal cid cilmiga ka mid a ah oo caalim markaa mucaasira raximah ullahu tacaala uga horreysay in bidco lagu tilmaamo in salaatuleylka laga badiyo koob iyo toban masaladana waxaa muhima ah inaad imaamaad u yeelato laabudda nacam laa tatakalam fi mas'ala laysa laka fiiha imaam marka laguma tilmaami karo bidco in taraawixa la tukado saddex iyo labaatan ama saddex iyo konton ama boqol iyo saddex ama ka badan ba runta gurigaaga oo buuraha lagu geliyo miyaanad difaac ahayn maxaa difaaci buurahaba lagu geliyaa baad leedahay be eh? <laughs> carartay oo buuraba gasha e difaacu xagguu joogaa waa isdifaacaya qofka lasoo doontaa qofka lasoo doontaa ama gaal ha soo doonto ama islaam ha soo doontae gurigiisa kusoo doontaa waa isdifaacaya naftiisa ama maalkiisa ama cirdigiisa ugu yimaada lakin dee isdifaacu dawaabid buu leeyahy dawaabid ayuu isdifaacu leeyahy dawaabiddiisa waxaa kamid ah kaad ka difaacaysaa haddii meeshiisii uu joogo inaad adigu weerarto aad tidhahdo haddana waan isdifaacaya hada laa yajuus isma difaacaysa adigaa weerara amaba se isagoo kaa cararay aada eriyato ma dhaawiciisi aada disho kadalika waxa weeyaan dawaabida istifaaca waxaa ka mid ah isdifaacda adigu istifaacaysi waa inaana cid kale waxba ku noqonahayn haddaad tiraa ka waran rasaastaa waa ridi adigoo isdifaacayo intaasoo qof baad jeersiinaya oo maxaa dadkan ulaysa dee waan istifaacay waayo naftaadu miyay ka qiimo badan tahay nafahooda kuma banaana adoo naftaada doonaya inaad badbaadiso inaad dad naf kaloo aada goyso oo aada jarta laa yajuusu lak kadalika difaaca dawaabidiisa waxaa ka mida inaad awood aada u leedahay inaad awood aada u leedahay haddoo ad awood u lahay inaad isdifaacdo sidii kale aad ku badbaadayso waa inaad isku badbaadiso inaad naftaada halaag ku tuurtaa kuma banaana